alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suuratu aali cimraan baynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda toddoba iyo lixdan iyo aayadaha ka dambeeya ayaan laqbadii koowaad laqbaynay allah wuxuu inoo sheegayaa nebi ibraahim calayhi asalaam inaanu yahuudi ahayn siday yuhuuddu sheeganayaan inaanu ahayn siday nasaaradu sheeganayaanna inaanu ahaynoo nasraani ahayn inaanu mushrikna ahaynoo allah aanu cid kale la caabudi jirin ee uu ahaa muumin muwaxida uu ahaa adyaanta baatilkaana dhammaan uu ka soo leexsanaa diin toosan ayuu ku sugnaa allah buu waxidayey keligiina waa caabudayey marka waxaa laga qaadanayaa marnaba inaanu ibraahim soo marin shirki waxa la yidhaha wamaa kaana min almushrikiin fii zaman min alazmaan sidaas aawadeed qisada ilaahay inoogu sheegayo suuratu alancaam falammaa janna calayhi alleylu ra'aa kowkaban qaala hada rabbii falamaa afala qaala laa uxibu alaafiliin falamaa ra'a alqamara baasiqan qaala hada rabbii alaayaat ma aha inuu nebi ibraahim calayhi asalaam wakhtigaas inuu u qabay ama xidigga ama dayaxa ama qoraxdu inay rabbi u tahay inuu sidaa u qabay ma aha waa jiraan culammada qaarkood oo yidhi qaala dalika naadiran aw muctaqidan waana laga soo wariyey salafka qaarkood inay yidhaahdeen waa loo nisbeeyaa saxaabada qaarkood inay sidaa mareen iyo taabiciinta qaarkood inay sidaa mareen waana sida ibnu jariir atabari uu doortay tafsiirkiisa laakiin haddana maca haada qowlkaasi waa khalad oo sax maaha qaalahu munaadiran laa naadiran munaadara ahaan buu halka hadalkaa u yidhi laakiin isagoo muctaqida oo isagu sheeganaya ama ku doodaya ma odhan uma qabin min xidigga ama dayaxa ama qoraxdu rabbi inay u tahay uma qabin culamada qaaroo sidaa maray waxay ugu cudureen inay yidhaahdeen waxay ahayd fii xaali sikar oo sabinimadiisii bay ahayd laakiin waxaan leenahay yacni marnaba wamaa kaana min almushrikiin zamanaas maanta ka mida hadday tahay bacda albicsa hadday tahay qabla albicsa hadday tahay fii xaali siqar hadday tahay fii xaali albuluuq wamaa kaana min almushrikiin marka maadaama ilaahay inoo sheegay inaanu mushrikiinta marnaba ka mid ahayn oo kownka la nafiyey isagoo maadi ah lafdan wa macnan iyo isagoo yacni maadi ah macnan la lafdan mid walba la nafiyey waxaa laga qaadanayaa xaal axwaasha ka mid a ah inaanu mushrikiinta ka mid ahayn taasna waxaa ka dhalanaysaa haadaa rabbii markuu yidhi inaan uga jeedin inuu sidaa u qabo ama isagu taqriirinaayo ama sheeganaayo ama ictiqaadinayo ay tahay ahla sabiil istifhaam ahaada rabbii hamsada istifaamkana waa dhacdaa in la xadfaa culammada carabiyadu jamaahiirtoodu waxay yidhaahdaan xadfiga la xadfayaa hamsatulistifaamku qiyaasi ma ahe waa samaaci haddii lagu socdo sida jamaahiirta marka qariino ay ku tusinayso ama daliil ku tusinaayo waxay noqonaysaa dee inay markaa tahay xaaladdii samaaciga ahayd lagu xambaaraayo daliilka ku tusinayaana waxa weeye ibraahim inuu mushrikiinta inaanu ka mid ahayn in allah inoo sheegay mar labaadka cismat alambiya oo nebiyadu xataa qabla nubuwa macsuum waxay ka ahaayeen yacni kufri iyo xumaan inay ku dhacaan ilaahay waa ka dhowray oo allah waa ka ilaashay maadaamay sidaas yadaa tahay waxaa lagu xambaarayaa min baabi xadfi hamsati listifhaam qur-aankana mawaadic bay soo aroortay laysla ogol yahay hamsatulistifhaamkii inay qadaran tahay wa tilka nicmatun tamunuhaa calaya an cabadta banii israa'iil awa tilka nicmatun min baabi xadfi hamsati listifhaam wma jacalna libashari min qablika alkhulda afa in fahum alkhaaliduun afahum alkhaaliduun min baabi xadfi hamsati listifhaam mawaadic cadiida bay soo aroortay culamada carabiyada qaarkood waxay yidhahdeen haddii qariina jirto qiyaasan baa loo xadfi karaa hamsatulistifhaamka waa qowl bacdi kale waxay yidhahdeen hadday am ka daba dhacdo qiyaasan baa loo xadfi karaa waa qowl kale marka calaa kulli xaal mawdican waxaa lagu xambaarayaa inuu markaa yahay noocii hamsatulistifhaamka la xadfay inuu yahay saas yadaa baa lagu xambaaraya mar walba wuxuu ahaa ibraahim kaana xaniifan muslima xaniif muslim uu ahaa ina ibraahiima kaana ummatan qaanita lilah walam yakun min almushrikiin mushrikiintana marna kama mid ahayn kownkii oo markaa lafdigu macnan markaa uu yani markaa maadi ah lafdan ayaa la nafiyey halkana lafdan wa macnan ayuu markaa waxa weeye maadi u yahay saas aawadee qowlka saxiixi waxa weeyaan inuu hadalkaa munaadaro ahaan iyo dood ahaan u yidhi oo u weydiinaayo u lahaa war makaasa rabbi ah dabeedna uu tusaayey yacni markaa naqsiga ku imanaaya yacni uu tusaayey dabeedna uu tilmaamayay kaasi markaa rabbi inaanu ii noqonayn cala sabiili munaadara ayuu yidhi ilaa cala sabiili ictiqaadi waltaqriir raddi mushrikiinta uu ku radinaayo oo iyaga su'aalaayo weydiinaayo ayuu sidaas yadaa ku yidhi masalada waxaa kol aada uga hadlaa shinqiidiga dafci hamil idiraabka mowdican oo kale waxaan filayaa inuu kaga hadli jiray inkastaan hadda soo eegin laakiin markaa mowdican kole aad buu ugu baxsin jiray calaa maa adkuru marka falyuraajac wuxuu allah inoo sheegayaa nebi ibraahim cidda ugu xaqnimada badan ama ugu xaqa leh inay yihiin mu'miniintii raacay zamankiisii iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta nebi maxamed rumeeyey ayaa ugu xaq leh oo yahuud iyo nasaara iyo mushrikiinba uga xaq leh calaa haada waxay noqonaysaa yacni ismu tafdiilku halkan inaanu baabkiisii ahayn isagaa u xaq leh u xaqnimo badan haddii la yidhaha labaduba xaq bay u leeyihiin laakiin waa usii kale xaqnimo badan yihiin baa ka dhalanaysa dee waxaana la garanayaa yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo yacni markaa mushrikiintuba inaynay wax xaqa kulahayn lahayn yacni nebi ibraahim yani markaa shaqana aynay kulahayn ibraahimna beri ka yahay ibraahim iyo nebiyada kaleba inay beri ka yihiin ina awla annaasi biibraahiima laladiina ittabacuuh maha cidda sheegataa u xaqli ma saas aawadee waata nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ana awla annaasi biciisa bni maryam liannahu laysa baynii wa baynahu nabiy anaa yani markaa u xaqleh ama u xaqnimo badan yani ciisa bnu maryam waayo anagiga isaga nebi nooma dhexayn yani isku diin bay ahaayeen waa isku tawxiid marka waxa weeye kollayba qolada markaa kiristaanka ahi wax xaqa kuma leh waa xaqa kuma leh haddii tafdiil loo fasiro waxay noqonaysaa cid kaloo ahlu iimaana inuu ga sii xaqnimo badan yahay haddii kaloo markaa xaysiyada la eegaayo kuwa sheeganayana anaa u xaqle bay noqonaysaa ana awla annaasi biciisa bni maryam markaasuu sabab kalena sheegay yacnii xagga markaa taasoo keliya ma aha laysa baynii wa baynahu nabiyun waa bacdu alcilla cilladii oo kaamila ma aha ila waxaa jira ashyaada qaarkood baa la yidhaahdaa yaani markaa cilla murakaba ayaa cillo u ah markaasaa juz cillada ka mida la sheegaa waayahay laladiina tabacuuhu maxaa loogu fasiray kuwii zamankiisii raacay waxaa loogu fasiray si loo kala duwo waladiina aamanuu waayo kuwa ibraahim rumeeyey ee raacay dee mu'miniin waa yihiin marka idan ma takriir ba maya laba macno si loogu kala xambaaro ittabacuuna waxaad ku fasirtaa in laga tilmaamayo zamankiisii mu'miniintii rumaysay ee raacday waladiina aamanuuna in laga tilmaamaayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni markaa dadkii markaa rumeeyey ee raacay ama mu'miniintii kale yacni markaa atbaacda ibraahim ka dembaysee nebiyadii ka dembeeyey raacay ee nebi maxamedna ka mid yahay wuxuu allah inoo sheegayaa mu'miniinta inuu gargaarahood iyo weligooda yahay welina macaani badan bay keensataa min alweli baa laga keenay weligu waa qurbiga iyo xubbigaa loo isticmaalaa marka nasrigii iyo qurbigii dhowaanshihii gargaarkii xifdigii jacaylkii intuba waa soo gelayaan wuxuu allah inoo sheegayaa qolada marka ahlu kitaabka ahi ama gaalada yacni markaa yahuudiya nasaaradu inay jecel yihiin inay inan lumiyaan inay jecel yihiin ya wadda taa'ifatu min ahli lkitaabi low yudiluunakum idlaalkiinni iyo lumintiinnaay jecel yihiin waana tamaniyayaan bixiila aw biukhra si kastay u umm mu'miniinta u lumin karaan waa u luminayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan siday u gaaloobeen oo kale dabeedna ay isku mid noqotaan cusmaan ibnu cafaan waxa uu yidhi waddat izaaniyatu low zana annisaa'u kulluhun gabadha markaa sinaysataa ama inanta garcataa waxay jeceshahay dumarka dhammaantood inay sinaystaan inay garcadaan oo gabadha horsooni ayna jirin gaala saasay ka dhigan tahay marka iyagay xumaadeen oo rabbi ka kufriyeen waxay jecel yihiin dadku inay wada gaaloobaan bay jecel yihiin dadku inay wada gaaloobaan ayay jecel yihiin wax khayr iyo wanaagana inagama jecla inagama raalli noqonayaan inta markaa diinta aynu ku sugannahay ilaa iyaga la raaco inagama raalli noqonayaan oo ahlulislaamka kama raalli noqonayaan walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xata tattabica millatahum allah wuxuu yidhi kaa raalli noqon maayaan yahuud iyo nasaaradu ilaa diintooda aad raacdo kaama raalli noqonayaan kaama raalli noqonayaan saas aawadeed wax kasta oo dana adduunyaha haddii loo fuliyo yani markaa ma raalli noqonayaan ilaa markaa diinka inaga saaraan oo ina gaalaysiiyaan nacuudu billahi min dalik markaa saas aawadeed sharkooda in layska ilaaliyo o laga taxadiro ayaa loo baahan yahy aad iyo aad laysaga jiro allah waxa uu yidhi maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima qaala tacaala suyuuti waxau yidhi raximah ullah allah waxau yihi tabri'atan liibraahiim beriyeelis uu beri yeelaayo ibraahiim daraaddeed wuxuu u yidhi ama xaal uu beri yeelaayo wuxuu yidhi mastarka nakirada ah ee mansuubka ah wuxuu noqdaa xaalna waa noqdaa mafcuulu lahuna waa noqdaa labada mid walba waa u dhaca wa mastarun munakarun xaalan yaqac bikasratin ka baktatan zaydun alac master nakiro ahi xaal waa noqdaa weliba si badan buu u noqdaa bikasratin buu ka cabiray ibnu maalik haddana culammadu waxay yidhaahdeen maca kasratihi laysa biqiyaas iyadoo lala qabo inuu fara badan yahay haddana qiyaas maahay waa samaaci calaa haada mafcuul lahugaa ka fiican waayo mafcuul waa qiyaasi waa qaala tacaala allah waxau ihi tabri'atan ay mubari'an xaaluu beri yeelaayo liibraahiima ibraahim uu beri yeelaayo waa dad xaalayso tabri'atan ay litabri'atin beri yeelis daraaddeed wuxuu u yidhi liibraahima uu ibraahim beri yeelaayo oo adyaanta baatilka uu ka beri yeelaayo maa kaana ibraahiimu yahuudiya maa kaana ma ahayn ibraahiimu ibraahiim yahuudiyan mid yahuudi a ah ma ahayn oo yahuud loo nisbeeyey walaa nasraaniya mid nasraaniyana ma ahayn oo kiristaana walaakin kaana xaniifa ha yeeshee wuxuu ahaaday xaniifan mid baatil dhammaantii iyo shirki dhammaantii iyo diimaha baatilka dhammaantood ka soo iilanaya ayuu ahaa maa'ilan can iladyaani kulliha mid ka soo iilanaya diimaha dhammaantood ka soo leexanayuu ahaa ictiqaadan wa camalan uga soo leexanaya ila addiin alqayim diinkii toosnaa u soo weecanayo u soo leexanaya xaniifka culammada qaar waxay yidhaahdeen alxaniifu huwa alxaaju xaajigaa la yidhahdaa xaniif asarta salafka laga soo wariyey qaarkood daxaakoo kale laga sheegaan filaya xaniifka waxaa kaloo la yidhi xaniifka waxaa la yidhaahdaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye waa mid toosan yacni markaa weeye saana waa la yidhi oo xanafka asal ahaan waxaa loo isticmaalaa maylkee yacni wakhtiyada qaarkood baa markaysaga yacni waxyaalaha alfaadda lagu fasiraa macaani kulli di ah xaniifan waxaa kaloo la yidhi muqbilan cala allaahi mucridan camaa siwaahu culammada markaysaga qaarkood waxay ku fasireen xaniifka waxaa la yidhaahdaa ka allah markaa qaabile xaggiisa u jeestaa yacni dhammaan cidda allah ka soo hadhayna yacni inuu caabudo u khuduuco isu dulleeyo yacni markaa ka jeestaa la yidhaahdaa yacni muqbilan cala allaahi mucridan camaa siwaahu tafsiirka caynkaas alcalaamatu ibnulqayim waa sheegaa xaniifan isagoo ku fasiray xanafku waa maylka saas aawadeed qofka qallaafaha leh addimadiisu ay qalloocaan ay isku jeedaan axnaf bay odhan jireen carabtu waata axnaf ibnu qays hooyadii markay ciyaarsiinaysay waxay tidhi lowlaa xanafun fii rijlihi maa kaana fii fityaanikum min mislihi qallooc yaroo addimadiisa ku sugani haddaanu jiri lahayn inamadiinnaba wax la mida lagama heleen yacni waa maylkaa marka kelmaddu mayl bay joogtaa maa'ilan can iladyaani kulliha ila diin alqayim musliman wuxuu ahaa musliman muslim buu ahaa musliman waxaa loo jeedaa muwaxidan mid allah keliyaynaayo millatu tawxiid ku sugan oo allah keligii caabudaayo waaxidnimadiisana qiraayo ayuu ahaa waxaa loo jeedaa islaam bilmacna alcaam ayaa loo jeedaa wamaa kaana min almushrikiin ma ahayn mushrikiinta mid ka mida ma ahayn mushrikiinta mid ka mida ma ahayn waxaa laga qaadanayaa ilaa ibraahim inaynu raacnaa layna amray an ittabic millata ibraahiima xaniifa millada ibraahim raac waxaa laga qaadanayaa mushrikiinta inaan laga mid noqon oo aan shirki lala iman sawaadkoodiiyo higilkoodana aan la badin dadka qaarkood waxay doonayaan inaanay mushrikiinta ictiqaadan wa camalan uga mid noqon laakiin sawaadkooda inay badiyaan dhallinyaro badan waa jeceshaha inay beledada gaalada tagaan oo jinsiyadooda qaataanoo ya higilka gaalada farabadiyaan dhallinyaro fara badan baa jecel marka lama rabo yacni waxa weeye mushrikiinta in sinaba looga mid noqdo xataa higilkooda in la badiyo ma aha man kasara sawaada qawmin fahuwa minhum ka qolo higilkooda badiya iyagu ka mid yahay marka waxa weeye qori iyo qiiqii waa laysla tuuraa shirkiga iyo xumaanta haddii la nacay yaa iyo diinta gaalada waa in marka waxa weeye beledkooda iyo waxoodao dhanna la nacaa inna awla annaasi biibraahiima laladiina ittabacuuh inna awla annaasi dadka waxa ugu xaq leh yacnii ugu dhowo ugu xaq leh axaqahum waxaynu u fasiray ismu tafdiili huna laysa ala baabi ya yacni cidda gaaladii xaq leh ina awla annaasi dadka waxa ugu xaq leh ay axaqahum biibraahiima ibrahim laladiina kuwii itabacuuhu ibraahiim raacay fii zamaanihi wakhtigiisii gudihiisa markaa raacay zamankiisii yacnii mu'miniintii rumaysay ibraahiime raacday ayaa markaa ugu xaq leh wa haada nabiyu iyo kan oo nebiga abaa ah ugu xaq leh muxammadun yani nebiga muxamed ah calayhi salaatu wasalaam annabiyu buu fasiray oo muxammadun muxamed ah cadfu bayaan limuwaafaqatihi lahu fii aksari sharci wuxuu isaguna ugu xaq leeyahay waafiqitaanka uu ka waafaqaayo lahu ay liibraahiima fi aksari sharcihi sharcigiisa badankiisa uu ka waafaqaayo waaladiina aamanuu iyo kuwii rumeeyey ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyee raacay ummaddiisa ahaa ayaa iyaguna ugu xaq leh min ummati ee ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam damiirka haadu wuxuu noqonayaa muxamed calayhi asalaatu wasalaam fahum aladiina yanbagii an yaquuluu naxnu calaa diinih laa antum fahum iyagu yacni markaa atbaacdaa la zamanka ahayd ee la wakhtiga ahayd ibraahiim iyo nebigan kan ah iyo waxa weeye markaa mu'miniinta rumaysay nebiganba yaga ayay habboon tahay inay yidhaahdaan naxnu annagu calaa diinihi diinkii ibraahiim baannu ku sugannahay laa antum yacni idinku yacni ma tihidin kuwa ugu xaqle ma tihidin oo idinku markaa inaad tidhaahdaan markaa diinkiisii baan ku sugannahay dee waxa weeye markaa idinma habboona oo dee ma waafaqsani diin wallaahu allah waliyu lmu'miniin mu'miniinta waa ka weliga u ah naasiruhum waxaafiduhum waa ka u gargaaraya ilaalinaya ee jecel wa nazla lama daca alyahuudu mucaadan wa xudayfata wa cammaaran ilaa diinihim waxaa soo degay lammaa dacaa markay u yeedheen alyahuudu yahuud lamaadu waa xiiniya mucaadan mucaada ay u yeedheen wa xudayfata iyo xudayfa ay u yeedheen wa cammaaran iyo camaar ay u yeedheen mucaad ibnu jabal iyo xudayfat ibnu lyamaan xudayfa abiih maxaa loodhan jiray ismu abiih xusayl sax waa saas buui yamaan waa nisbo xudayfat ibnu lyamaan marka la odhanaayo alyamaani waa kii yeman loo nisbeeyey wey waa nisbo ee magaca markaa xudayfe aabbihii e, yamaan lama yidhaahdo magaca aabbihii waxaa la yidhahdaa xusayl baa la yidhaahdaa xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey inaa magac caddaynaayo xudayfe iyo aabbihiiba waxay ka mid ahaayeen saabiqiintii bay ka mid ahaayeen xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa in xudayfe la weydiiyo o la yidhi beder maxaad uga qayb geli weyday xudayfa waa jawaabo wuxuu ihi si kale ugama qayb geli waayin ee anigiiyo aabbahay xusayl baa isa soo raacnay fii saxiixi muslim bay ku sugan tahay ya anigiiyo aabbahay xusayl baa isa soo raacnay buuhi dabeedna markaasaa gaaladii quraysheed na qabatay buuhi waa markay beder dhici doonto markaasay nagu yidhaahdeen waxaad doonaysaan inaad muxamed u tagtaan oo dagaalkan soo gashaan yacani hadda la soo gaashaan qabataan markaasaanu ku nidhi maya xudayfa odhanaya waxaan u soconnaa madiina markaasay waxay naga qaadeen cahdullaahi wa miisaaquh ballankii ilaahay iyo miisaaqiisi waxay nagaga qaadeen inaanu madiine qabanno oo dagaalkan aanana soo gelin cahdigii waa siiyeen dee lacadowba haye waa ka tageen iyo saxaabadiisay u yimaadeen qisadiina waa u sheegeen xadiiskaa waxaa ku sugan cibra ya sida nebigu calayhi salaatu wasalaam qadriga uga fogaa siduu cahdiga u ilaalinaayey siduu waxa weeye markaa yacnii cadowga gaalaad ee uu la dagaalamaayo haddana waxa weeye markaa uu cadaaladda u samaynaayo kullu daalika caddaynaysa marka qisadii u sheegeen baa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam insarifa nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim rawaahu muslim fii saxiixi wuxuu idhi orda iska laabto iska taga soo ballan saan idinkama qaadin madiino qabta hadda rag waa u baahan yihin cadowga gaalada waa ku saddex jibaarmayaan saddex laab bay ku yihiin insarifa iska gaddoomo iska laabto madiino qabta nafii lahum bicahdihim ballankooda waa u oofinaynaa wa nastaciinu allaha calayhim dagaalkaanu la dagaalamaynana allah baan u kaalmaysanaynaa halkii baa markaa xudayfa iyo aabbihii ay dhaqaajiyeen madiina iska aadeenoo qabteen amarkiibay sidii ku qaateen sababtaasaan markaa beder uga qeyb geli waayey buui waa ajiib waa cajiib alyamaan maxaa loo yidhi alyamaan waxaa loo yidhi wakhtigii jaahiliyadii qabla alislaam ayaa xudayfa aabbihii xusayl ahi wuxuu galay godob sokeeye dabadeedna wuu kudaalay wuu kudaalay ama wuu toloobay sida gobollada dhexe looga yaqaan yacni markaa waxa weeye meeshiibuu markaa uu cararay oo markiisaga dhulkalu qabtay xaggaa iyo yaman buu ka dhacay suu u badbaado yaman buu u kudaalay sidaasaa loo yidhi yamaan waa kii yaman loo nisbeeyey wa wanazla lama daca alyahuudu mucaadan wa xudayfata wa cammaaran mucaad ibnu jabal iyo xudayfat bnu lyamaan ama xudayfat bnu xusayl iyo cammaar ibnu yaasir ay ugu yeedheen gaalada yuhuuddu ilaa diinihim diintoodii ay ugu yeedheen sabu nusuulkani calaa kulli xaal marka ma aha mid saxiixa maaha laakiin mufasiriin badani waa soo arooriyaan laakiin sanad saxiixa looma hayo asbaabu nusuulka qur'aanka marka la sheegaayo waxaa la rabaa saxaabi ay ka sugan tahay oo sanad yacni markaa cala alaqali xasan ah saxaabi in lagaga hayo kuma filla taabici xataa sanad saxiixa ah in lagaga hayaa waayo sababunuzuulku wuxuu leeyahay xukmu rafci maadaamuu xukmu rafci leeyahay dee xadiis mursalu ka dhignaanaya marka xukmu rafci la siiyo yacni markaa taabiciga warkiisa ya iyadoo la yskuma khilaafsan yahay taabicigu hadduu sheego waxaan majaal ra'yi ku lahayn xukmu rafci ma la siinaya mise lama siinayo marka waxaa la rabaa sanad markaa haabita ama saxiixa ama xasan ah waa in saxaabi lagaga haya ay kaga sugantahay ya taasaa markaysaga la rabaa laakiin haddaan saas lagu hayn waxay noqonaysaa yani markaa sanadku inuu daciif noqdo ayay noqonaysaa waddat taa'ifatu min ahli lkitaabi low yudiluunakum waddad waxay jeclaysatay daa'ifatun koox min ahli alkitaabi ahlu kitaabka ka midii ama lehamintu waa bayaaniyo la yidhaahdo markaa dhammaan waa jecel yihiin laakiin kuwooda dee qaar baa dee ahluliimaan ahaayoo dee iimaankii ku baaqiya saasaa tabciidka ay u baraan culammada badankooda waddad waxay jeclaysatay daa'ifatun koox min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka midi low yudiluunakum idlaalakum lumintiinay jeclaysteen lowda loo fasiro inay tahay masdariya oo yadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaaliyo idlaalakum culamada qaarkoodna xarfumtinaac limtinaac waa u fasiraan low yudiluunakum hadday idin lumin lahaayeen lasuruu bidalik way ku farxi lahaayeen laakiin waxaa fiican masdariya wamaa yudiluuna ma luminayaan ilaa anfusahum nafahooda cidaan ahayn ma luminayaan oo dhibaatada lumintu iyagunbay dhibaysaa lianna isma idlaalihim calayhim maxaa yeelay luminta dembigeedu ay cid lumiyaan calayhim iyaga korkooday ahaatay ma ku sugnaatay cidii ay lumiyaan iyaga laftoodu dembi waa yeelanayaan laakiin waxaa laga tilmaamayaa iyagana dembi dee markaa dembigii baa kusii laba jibaarmaya ya yaxmilunna asqaalahum asqaalan maca asqaalihim way qaadi doonaan culaysyadoodi iyo dembiyadooday qaadi doonaan walayaxmilunna asqaalahum wa asqaalan maca asqaalihim waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa sababista baadida ay ugu sababeen kayrkood dembi markaa la mida in iyagana looga qorayo hmm, wa min awsaari aladiina yudilunahum bigayri cilm wataa kale ku timi mana aha markaysaga dembi ayna iyagu lahayn in la saaray ma aha oo kama hor imanayso walaa tasir waasiratun wisra ukhra ee waxa weeye tasbiibka ay u sababayaan dadka qaarkood luminta oo ay luminayaan waa camalkoodii iyo ficligoodii waa ficilkoodii iyo wisrigoodii iyo dembigoodii weeye waalmu'minuuna laa yutiicuunahum fiih mu'miniintuna ku ateeci maayaanoo kuma raacayaan iskudayga markaa ay isku dayaan inay cid gaalaysiiyaan waa loo qorayaa dembigaa gaalaysiinta walow ciddii ay islahaayeen gaalaysiiyaya inay gaaloobin bi dembiga waa kusii biiraya wamaa yashcuruuna bidalik mana markaa dareemayaano ma ogaa bidaalika markaa kaas in dembigoodii sii badanayo allah waxau idhi yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima takfuruuna maxaa u gaaloobaysaan biaayaati illaahi lima maadu waa istifaamiya su'aal baa looga jeedaa maada xaraf baa galay maada istifaamiyada marka xaraf galo alifka waa la gooyaa qiyaasan oo limaa lama yidhaahdo qiyaasan baa loo xadfaa camma yatasaa'aluun cammaa lama odhan wa can iyo maa baa asalku ahaa lima bima fiima haddama artaa yacni marka waxa weye maada istifaamiyada haddii xarafba galo waxa weeye qiyaasan baa loo xadfaa alifka shaadnimun baa alifku u sugnaadaa saas aawoodee qur'aanka marnaba lama akhriyo fii jamiici alqur'aan bacdu ahlicilmi baa yidhi maye shaad yaan laga dhigonoo eh, ha la yidhaahdo waa luqa qaliilo oo yar ha la yidhaahdo waayo shuduudan baa loo akhriyey waxaa la soo naqliyey acmash miyuu ahaa inuu akhriyo camaa yatasaa'aluun qur'aannimo looma akhrin kareen waa shaad ha carabi ahaan waa la xujaysan karaa carabi ahaan waa la xujaysan karaa oo dee shawaahidda shicrigee la xujaysto waa ka xoog badan tahay yacni qur'aannimoba ayaa loo akhriyay marka waxay u dhacaysaa lima ay liayi shayin maxay baydin takfuruuna uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay istifhaamkana waxaa looga jeedaa tawbiikh lagu canaananayo ayaa looga jeedaa waa canaan waana shay waaqica inay aayaadka ilaahay ka kufriyeen laakiin waxaa la leeyahay maxay u dhacday maxaa uga kufrideen maxaa uga gaalowdeen ya waa canaan lagu canaanaayo wa antum tashhaduun walxaal antum idinku tashhaduuna aa og tihiin inuu xaq yahay aa og tihiin yacni kitaabku inuu xaq yahay ama nebigu inuu xaq yahay idinkoo og maxaa uga gaaloobaysaan waxaa laynoo tilmaamayaa gaalnimada ay ka gaaloobeen ee beeniyeen qur'aanka ay beeniyeen kitaabka iyaga loo soo rogay oo tawraad iyo injiil ah ila aayaatillaahi intuba waa aayaatillaahi bay noqonayaan hadday tahay towraad hadday tahay injiil hadday tahay qur'aanka biaayaatillahi bay soo wada gelayaan tawraad iyo injiilna waa ku sugnay sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waa lagu sifeeyey marka de haddii sifadii nebiga sala allahu alayh wasalam kitaabkooda ku sugnaa ay beeniyeen waxay noqonaysaa inay waxa weeye kutubtaa saddexdaa ah dhammaan hadday tawraad tahay hadday injiil tahay hadday qur'aan tahay intaba aayaadkii ilaahay weeyaane intaba sifada nebigu waa ku sugan tahay inay beeniyeen bay ka dhigan tahay biaayaatillaahina waa caamu marka xataa tawraad iyo injiil waa soo gelayaan waayahay ruuxuna garasho waa wixii uga dhaca oo aanu garanayn oo xumaan ugu dhaco iyo isagoo garanaya hadduu cadiig iyo markaa badrheedh ugu dhaco oo u badrheedho dee sii kale xun ya haddama aragtaa marka saas aawadeed buu allah yidhi wa antum tashhaduun litaclamuun idinkoo garanaayo shahaadadu waa min alqalbi ya idinkoo garanaaya maxaa uga gaalowdeen waa canaan lagu canaanaayo marka xaqa uu qofku garanayo inuu markaa diido ma aha ya waayo kibir bay noqonaysaa alkibru bataru lxaqi wa amdu nnaas wa khamsu nnaas kibirku waa xaqa markaysa markaa in laga kibro la diido iyo dadka in la yaso ama la xaqiro yaa ahla alkitaabi ahlu kitaab lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay alqur'aani almushtamili qur'aanka koobsanaya calaa nacti muxamadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam koobsanaya kutubta yani qur'aan haddii la yidhaahdo waxay calam ku tahay alkitaabu almunazalu calaa muxamadin sala allahu aleyh wasalam laakiin waa dhacdaa tajawusan in kutubta hore laftooda loogu itlaaqo yani bimacna alqira'a iyadoo laga tilmaamayo sida xadiiska bukhaariga ku yimi yani markaa daawuud in markaa loo sahlay yani kitaabka akhrintiisa saas aawadeed daabaddu odhan jiray markaysa markaa ii koreeya markaasaa markaysaa fayaqra'u lqur'aan yani waxaa loo jeedaa zabuur buu akhrin jiray intaas sida loogu sahlay alqur'aan almushtamili qur-aanka koobsanaya cala nacti muxamadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam koobsanaya wa antum tashhaduun idinkoo garanaaya walxaal antum idinku tashhaduuna aad garanaysaan ay taclamuuna annahu alxaq inuu xaq yahay aad garanaysaan maxaa uga gaalowdeen yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima talbisuuna alxaqa bilbaatil lima talbisuuna maxaa u dheehaysaan oo u khaldaysaan alxaqa xaqa bilbaili baail maxaa ugu dheehaysaan oo ugu khaldaysaan wa taktumuuna alxaqa xaqana maxaa u qarinaysaan waxay noqonaysaa mactuuf bay noqonaysaa ku cadfan bacdu ahlicilmi waxay kaloo banneeyeen qaarkoodna arjaxeenba sida markaa samiinulxalabi in markaa ay tahay isti'naaf marka waagu inay tahay oo ay markaa taktumuuna ku cadfayso talbisuuna iyo inay istinaafta oo jumlo cusub tahay wa taktumuuna alxaqa wa antum taclamuun oo tashniic lagu xumaynaayo sidaa loo yidhi yacni laakiin aniga labada waje waxay la fiican inay markaa macduufo tahay ee daahirka markaa siduu leeyahay inay jumla mustaqila tahay ayaa markaa daahira waxaa markaa isaga aqrab ah inay ku cadfan tahay oo labadaba markaa istifaamka ku dhacaayo musabbi ku yahay lima talbisuuna alxaqa maxaa xaqa u dheehaysaan bilbaatili baatil ugu dheehaysaan wa taktumuuna alxaqa maxaa xaqa u qarinaysaan walima taktumuuna alxaqa marka istifhaamku munsabi ku yaho waa ku dhacaya maxaa xaqana u qarinaysaan wa antum taclamuun walxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan xaqi aad garanaysaan idinkoo xaqii garanaayo maxaa xaqa u qarinaysaan wa qaalat daa'ifatun min ahli alkitaabi aaminuu wa qaalat waxay tidhi daa'ifatun koox min ahli alkitaabi ahlu kitaabka ka midi aaminuu rumeeya bialadii kii rumeeya unzila la soo dejiyey cala aladiina aamanuu kuwii rumeeyey lagu soo dejiyey kii lagu soo dejiyey rumeeya yacnii iimaanka inaad rumaynaysaan muujiya wejha annahaari maalinta awalkeeda wakfuruu ka gaalooba bay yidhaahdeen wakfuruu ka kufrioo ka gaaloobay yidhaahdeen aakhirahu maalinta markaa aakhirkeeda gelinka dambena ka gaalooba lacallahum yarjicuun si ay uga soo noqdaan oo iyaguna u gaaloobaan oo ay yidhaahdaan dee waxbay ku arkeen ille markii hore waa ku i rumeeyeye iyagaa aqoon lahaay oo kutubtii hore yaqaanaye waxay ku arkeen wax markaa khaladnimadiisa caddaynaya marka waxay doonayaan dadka sidaa inay ku lumiyaan oo lagu daydo saasay rabaan walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum walaa tu'minuu aayaddan xoogaa laqbadeedu way adag tahay culammada mufasiriintuna waa ka sheegteen oo bacdigood waxay tilmaameen inay markaa ka mid tahay aayadaha qur-aanka ugu adag yacni xagga icraabta iyo xagga macnaha mid walba walaa tu'minuu ay walaa tuqiruu ha u qirina ilaa liman tabica diinakum kii diinkiina raacay mooyaane ku kale ha u qirina an yu'taa ay bian yu'taa in la siinaayo ha u qirina axadun cidnaba taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan bay culamada qaarkood yidhaahdeenoo waxay u dhacaysaa walaa tu'minuu walaa tu'minuu an yu'ta axadu mila maa uutiitum aw yuxaajuukum cinda rabbikum ila liman tabica diinakum sidaa macnaheedu waxay noqonaysa walaa tu'minuu ay walaa tuqiruu ha u qirina oo ha u rumaynina ama markaa ha u qirina an yu'ta ay bi an yu'taa in la siinaayo axadun cidnaba misla maa uutiitum kii laydin siiyey mid la aw yuxaajuukum ama inay idinla doodaan ha u qirina cinda rabbikum rabbigiin agtiisa idinkula doodaan oo bimacnaa dood idinkala qaalib noqonayaan ha u qirina ilaa liman tabica diinakum kii diinkiina raacay mooyaane ku kale iqraarkaas iyo qiristaas ha u samaynina awdana la yidhahdo waxay ku cadfan tahay an yu'taa yu'taa bay ku cadfan tahay weji kale waxay tahay gaayo in laga dhigo oo awda laha bimacnaa xataa wey walaa tu'minuu ha u qirina an yu'taa axadun mila maa uutiitum in ruux la siinaayo wixii laydin siiyey wax la mida fadaa'il la mida in la siinaayo cidnaba ha u qirina ilaa liman tabica diinakum ciddii diintiina raacday mooyaane cid kale fadaa'isha laydin siiyo kale in la siinaayo ama la siiyey ha u qirina aw yuxaajuukum cinda rabbikum ay xataa yuxaajuukum cinda rabbikum si ay rabbi agtiisa idinkula doodaan oo taasi ay uga dhalato yani markaa ha ugu qirina qul ina alhudaa huda allah qul waxaad tidhahdaa ina alhudaa hanuunku hanuunka xaqiiqada ahi huda allah waa hanuunka ilahay wey qul waxaad tidhahdaa ina alfadla biyadi illaahi yu'tiihi man yashaa ina alfadla fadliga iyo galladda iyo nicmayntu biyadi illaahi ilaahay gacantiisay ku sugan tahay ilaahay baa haya yu'tiihi man yashaa yu'tiihi ilaahay waa siinayaa man yashaau kuu doono inuu siiyo ayuu siinayaa wallaahu ilaahay waasicun waa ka uu ballaadhan yahay fadligiisu oo waasica yahay cilmigiisa iyo fadligiisa Eh, iyo qudradiisu ay waasica tahay caliimun waa ka cilmiga badane wax walba og yakhtasu biraxmatihi man yashaa yakhtasu ilaahay waa ku gaar yeelayaa biraxmatihi naxariisiisa man yashaau kuu doono inuu ku gaar yeelo ayuu ku gaar yeelayaa allahu allah dulfadli waa ka galladda u saaxiibka iyo nicmaynta fadligaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa qolada ahlu kitaabku inay xaq iyo baatil isku darayeen isku khaldayeen marka waxaa lagu canaananayaa maxaa xaqa iyo baatilka isugu dheehaysaan dadka ahlulbaatilka ahi waxay doonaan qadar xaqa iyo baatil fara badan inay isku ladrhaan qayb xaqa ka miday soo qaadayaan dabeedna baatil fara badan bay ku dhex darayaan siday ahlulbidacu yihiinna waa saas oo imminka firqo kasta oo firaqa ee ahlubidaca ka mid a ah, hadday khawaarij tahay iyo hadday shiico tahay iyo hadday muctasilo tahay iyo hadday murji'o tahay iyo hadday jabriye tahay iyo hadday suufiye tahay iyo hadday khayrkood yihiin baatil wada maxdi ah ma soo bandhigaan in xaqa iyo baatil fara badan baa la isdhexgelinaya la isku dheehayaa shaytaankii wuxuu dadka weynayse u saarayaa inta yar ee xaqee ku dhex jirta markaasaa intaasu u weynaynaya inta kalena wuu u yaraynayaa markaasaa iyadoo indhahoodii ay ku weyn tahay dadka qadarka xaqa ah ee ku dhex jira uu ku weyn yahay oo u weyneeyey oo u qurxiyey ayaa markaa inta kalena markaa lagu marinaya haddii la yidhahdo way lunsan yihiin waxaa la odhanayaa waxa weeye oo maxay u lunsan yihiin sayn iyo sidan bay sheeganayaanoo caynkan bay yidhaahdeen shiicadu say u lunsan yihiin xubbigii aalubeytkay sheeganayaan inay aalubeytka jecel yihiin ya haddamaarka markaasaa dabeed waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ku kedsoomaan markay hadlayaan maxay yidhahdeen madhabu ahlilbeyt madhabkii ahlubeytkaanu wadnaabay yidhahdaan marka dee waxa weeye dadka qaar baa taasi ay u sababaysaa inay waxoodii aqbalaan haddama aragta khawaarijtii waxay sheeganayaan wax xun inay ka dhiidhiyeen oo yacni markaa xumaanta ay diidayaan oo munkaraadkii ay beddelayaan dadka qaarkood inay taasi lumisaa laga yaaba ay ku kadsoomaan waxay odhanayaan yacni masalan nusuusaha qaarkood bay soo qaadanayaan oo waciidda sheegaya markaasay odhanayaan sawka daliilkana sheegaya waxaan inay gaalnimo tahay waxaan laga yaabaa inay kufr asqar uu sheegayo daliilku ya markaase waxay doonayaan inay ku hirgeliyaan waxay rabaan ictiqaadkoodu inuu sax yahay dadka inay ugu sawiraan marka qayb xaqa iyo baail fara badan bay intay isku ladrhaan dadkii yani markaa ku faafinayaan lima talbisuuna alxaqa bilbail wuxuu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya dadka ahlu dalaalka ahi sidoodaba baail sirfi oo barax hadday la yimaadaan dee dadka kama dhehgelaayo adamaarta marka maadaamay sidaas tahay si waxoodu u hirgalaan waxay rabaan inay waxaweeye wax ku yaro ladhaan bay rabaan waxaa lagu yaro ladhaayo waa wax lagu iibgeynayo waa wax dadka lagu kedinaayo marka dhammaan waxay samaynayaan waa labsu alxaqi bilbaatil xaqii inay baatil ku dheehayaan ayay samaynayaan lima talbisuuna alxaqa bilbaatil wa taktumuuna alxaqa xaqana maxaa u qarinaysaan saas aawadeed wixii ay ku khaldan yihiin way qarinayaan waata a'immadii salafka qaarkood laga soo wariyey sida cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo wakiic ibnu jaraax inay yidhaahdeen ahlusunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim ahlu sunnuhu waxay sheegayaan waxa u xujada ah iyo waxa xujada ku ah mid walba waa sheegayaan wa ahlulahwaa'i yadkuruuna maa lahum wayaktumuuna maa calayhim dadka markaa bidcooyinka u ehelkayna maxay sheegaan waxa iyaga u xujada ah wa yaktumuuna maa calayhim waxa xujada ku ah waa qarinayaan ma sheegayaan waxay is yidhahdaan daliil baa idinku jira waa sheegayaan waxay is yidhahdaan xujay idinku tahay waa qarinayaan waa qarinayaan laakiin ahlu yacni waxaa markaa xataa is yidhahdaan cid kaley xujo u tahay waa sheegayaan wejigay nusuusta kale u waafaqaysana waa caddaynayaan waayo mutashaabihaad baa jira qur'aankii mutashaabihaadkana waxaa laazima in loo celiyo muxkamaadka loo celiyo haakada marka xaqa ay qarinayaanna waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa ayaa ka mida ahlu kitaabku xaqa ay qarinayaan bay ka mid tahay laakiin xaq kastoo la qariyaa waa soo gelaysaa aayadda kale ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa qoladii ahlu kitaabka qaarkood baa waxay la yimaadeen xeelad xeeladaasi maxay tahay waxay yidhaahdeen si aad mu'miniintan u gaalaysiisaan nebi maxamed rumaysee raacday waxay iska dhigtaan marka hore inaa maxamed rumayseen oo raacdeen oo maalinta awalkeeda ama subaxnimadii muujista inaad rumayseen aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha annahaar looma jeedo iimaan xaqiiqiya inay rumaynayaan waxaa looga jeedaa beenbeen iimaanka u muujiya inaad rumayseen muujista maalinta dabayaaqadeeda markay noqoto ama gelinka dambe noqotona gaalooba si ay isu yidhaahdaan yacni dadkii mu'miniinta ahaa ee markii hore rumeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si ay isu yidhaahdaan waar de idinku aqoon hore maydaan lahayn oo kitaab hore umaydaan aqoon lahayne dee waxay ku arkeen wax baatilan loo adkaysan karin bay ku arkeen oo iyaguna marka ay ugu daydaan oo u gaaloobaan bal xeeladday samanayaan day ya yani waxay yidhahdeen sidaa waynu samaynaa sidaa haddaynu samayno waxaa laga yaabaa qaarkood inaynu gaalaysiinno bay yidhahdeen waxay kaloo yidhaahdeen wax fadiila iyo wanaaga ah ha u qirina cid diinkiinna haysata mooyaane cid kale oo idinka idin raacday mooyaane si aynay uga dhalan inay idinkula doodaan marka aakhiro si taasi uga dhalan ya yacni markaa ha u qirina wax fadiili iyo wanaaga in la siiyey waayo ta noocaasi xuja idinku noqonaysa waxayna u sababaysaa iyaga laftooda inay ku sugnaadaan ya allah waxa uu yidhi yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaah allah wuxuu yidhi yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi aayadaha ilaahay maxaa uga gaaloobaysaan alqur'aani qur'aanka ah almushtamili koobsanaya calaa nacti muxammadin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed sifadiisa koobsanaya waa mihaal tan hadda uu sheegay alqur'aani almushtamili calaa nacti muxammadin sala allahu alayh wasalam waa mihaal atafsiir bilmithaal waa ku badan waa ku badan yahay tafaasiirta salafka waa ku badan yahay imminka xaniifan asarka aynu soo naqlino tilmaamayo xaajka ku fasiraya xaajiga yacni waxa weeye maaha xaniif inay ku gaar tahay waxaa laga tilmaamayaa waxyaalaha soo gudagelaya inuu ka mid yaha laga tilmaamaya min baabi tafsiir bilmithaal ya xaniifnimadu waxay ku dhacaysay ka mid tahay baa loo jeedaa calaa haada marka aayadaha ilaahay bay ka gaaloobayaan aayadaha qur-aanka o dhan waa soo gelayaan aayad kastoo la beeniyaana waxay ka dhigan tahay aayadaha ilaahay oo dhan in laga gaaloobay ya biaayaati illaahi haddii la yidhaahdo waa caam oo aayadaha ilaahay marka laga wada gaaloobay ku saabsan tahay haddii la yidhaahdo say u soo gelaysaa aayad keliya marka laga gaaloobo waxaa la odhanayaa aayad keliya in laga gaaloobaa waxay la mid tahay qur-aanka o dhan in laga gaaloobay ya waata markaa yani saxaabada qaar laga soo wariyey man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac faqad kafara yani bikulli ya xaraf qur-aanka ka mida qofka ka gaalooba qur-aanka dhammaantii waa ka gaaloobay waa sidaa markaysaga qofka nebi keliya beeniyaa uga dhigan yahay nebiyada dhammaan inuu beeniyo ka gaaloobay uga dhigan yahay ya kadabat caadun ilmursaliin kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin qowmu nuux baa rasuulladii ilaahay oo dhan beeniyey hal rasuul baana loo soo diray caad baa markaa rasuulladii ilaahay oo dhan beeniyey yacnii hal rasuul keliya loo soo diray laakiin gaalowga hal rasuul laga gaaloobaa ama la beeniyaa waxay ka dhigan tahay rasuullada dhammaan in la beeniyo laga gaaloobay yacni markaa aayadaha ku saabsan yacni markaa sifada nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni haddii markaa la beeniyo waxay markaa noqonaysaa yacni in qur'aankao dhan la beeniyo wa antum tashhaduun walxaal antum idinku tashhaduuna a ogtihiin ay taclamuuna annahu alxaq a ogtihiin inuu xaq yahay a ogtihiin maxaa uga gaaloobaysaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima talbisuuna maxaa u dheehaysaan takhliduuna u dheehaysaan u khaldaysaan labasa yalbisu labsan waa ka khalata yakhlidu khaltan wasnan wa macnan xagga wasniga waa isku wasni oo labasa yalbisu labsan siday u tahay dheehista ayaa khalata yakhlidu khaltanna ay wasniga iyo macnahaba kala mid tahay waxaa kala jira labisa iyo labasa labisa dharkiibuu xidhay weeye labisa yalbasu lubsan taasi waxa weeye waa labisa yalbasu lubsan waa dhar xidhashadii amaa labasa yalbisu iyagu waa khaldisi wey hadday labadu iska kaa dheeh galaan walalabasnaa calayhim maa yalbisuuna akhri maadigeed iyo mudaariceedaa kugu sugan waa tii khaldisa ku saabsanay marka khalada yakhlidu khaldan bay la wasni tahay lana macno tahay lima talbisuuna ay lima takhliduuna maxaa u khaldaysaan maxaa u dheehaysaan alxaqa xaqa bilbaaili baail maxaa ugu dheehaysaan ama ugu khaldaysaan bitaxriifi taxriifa marka waxawan yani beddeshaan oo taxriifisaan taxriifku waa maxay waa bedelaad oo dee kitaabkii loo soo dejiyey bay mar waxay beddelayaan lafdigiisa oo kelmaddii kelmadaan ahayn bay ku dhawaaqayaan marna waxay bedelayaan macnaha oo taxriifku wuxuu noqonayaa taxriifu lafdin iyo taxriifu macnan ya taxriifu macna waxaa soo gelaya ta'wiilada baatilka baa soo gelaya atawiilaat lbaila waa taxriifu macnan waa macnihii la taxriifina tawiilku hadduu baail yahay waxa weeye waa taxriif yani macnihii la taxriifiyey oo la bedelay waa yahay wa taswiiri iyo markaa qurxin beenta la qurxinayo taswiirku waa been yani qurxin weeye beentii la qurxinayo la dhalaalaanayo wa taktumuuna alxaqa xaqa maxaa u qarinaysaan nacta nabiyi sala allahu alayh wasalam sifada nebiga waa mihaal maha xasri xaq kastoo la qariyaa soo gelay laakiin waa tusaale tafsiir bilmihaal baa jira wa antum taclamuuna idinkoo garanaya annahu xaqun inuu xaq yahay idinkoo garanaya maxaa xaqii u qarinaysaan wa qaalat aa'ifatun wa qaalat waxay tidhi daa'ifatun koox min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka midi alyahuudi yahuud ka midi libacdihim qaarkood waxay ku yidhaahdeen qaar kaloo yahuud ah aaminuu rumeeya biladii kii unzila lagu soo dejiyey cala aladiina aamanuu kuwii rumeeyey kii lagu soo dejiyey ayilqur'aani qur'aanka ahaa yacni kaa rumeeya yacni muujiya inaad rumayseen muujista wajha nahaari maalinta wejigeeda waxaa loo jeedaa awalahu maalinta awalkeeda rumeeya qaybteeda hore yacni wejiga maalinta waxaa laga tilmaamayaa awalkiisa laga tilmaamaya awalka maalinta laga tilmaamaya wakfuruu bihi ka gaalooba aakhirahu maalinta aakhirkeedana ka gaalooba lacallahum yarjicuun ay lacalla almu'miniina yarjicuun yani si ay muuminiintu uga soo noqdaan uga gaaloobaan lacallahum yarjicuun can diinihim diinkooda ay uga soo noqdaan id yaquuluuna sababtu waxay tahay waxay ka soo noqonayaan id yaquuluuna goortay odhanayaan maa rajaca haaulaa'i canhu kuwaasi kamay soo noqon diinka bacda dukhuulihim fiihi markii ay galeen diinka dabadii markay diinkaa galeen dabadeed kamay soo noqon wa hum uluu cilmin iyagoo cilmi u saaxiiba ilaa licilmihim butlaanahu inay garanayaan mooyaane baatilnimadiisa ay garanayaan yacnii baatil bay ogaadeenoo iktishaafeen bimacnaa waxaa u caddaaday shay baatila oo ku sugan baa u caddaaday bay is odhanayaan dabeedna saasay uga laabmi doonaan bay isleeyihiin wa qaaluu waxay yidhahdeen aydan mar kale waxay yidhahdeen qoladii yuhuudda ahaa walaa tu'minuu ay walaa tusaddiquu ha u rumaynina ama ha u qirina ilaa liman tabica diinakum kii diinkiina raacay mooyaane ku kale ha u qirina yacnii an yu'ta axadu misla maa uutiitum walaa tu'minuu ha u qirina ha u rumaynina an yu'ta axadun in markaa mid la siinaayo misla maa uutiitum wixii laydii siiyoo kale in la siinaayo yani marka cid ha u rumayninoo ha u qirina aw yuxaajuukum ama inay idinla doodaan cid ha u rumayninoo ha u qirina ilaa liman tabica diinakum ciddii diinkiina raacday ee waafaqday mooyaane cid kale ha u qirina wuxuu idhi allaamu zaa'ida laamka liman ku sugani waa zaa'ida weeye wuxuu ujeedaa waa masiida litawkiid oo macnihii khaaska ah ma faa'iideynayso yani tawkiid baa loo keeniyo taqwiir ayaa loo keenay marka tu'minuna wuxuu u fasiray tusadiqu culamada qaarna tuqiru wa tactarifu bay u fasireen calaa haadana waxay noqonaysaa laamku inuu yahay asal oo iimaanka haddii iqraar lagu fasiro waxay noqonaysaa waxa weeye laamku inuu asal yahay oo aqara lahu waa la yidhahdaa wuu u qirtay aqara lahu waa u qirtay waa la yidhahdaa aqara bihi waa qirtay iyo aqara lahu waa u qirtay aqara lifulaan kada amana lafteedu waa dhacdaa in marna ba lagu gudbiyo marna eh, lam lagu gudbiyo yuminu billahi wa yuminu lilmuminiina laakiin waxa badan in ba lagu gudbina inkastoo culamada qaarkood ay kala farqiyaan aliimaanu lahu iyo aliimaanu bihi oo ay yidhaahdaan yani markaa eh, farqaa labada udhaxeeya waayo cid wax lagu aaminaayo oo loo hoggaansamayo ayaa markaa laga tilmaamaya waayahay qaala tacaala allah waxa uu yidhi qul waxaa ka horeeya walaa tu'minuu e, tusadiquu ila liman tabica diinakum allaamu zaa'idatun tabica diinakum waafaqa diinakum diinkiina waafaqay qaala tacaala allah waxau yihi qul waxaad tidhahdaa lahum iyaga waxaad ku tidhahdaa yaa muxamadu muxamadow ina alhudaa hanuunka dhabtaahi huda allah waa hanuunka ilaahay yacni waxaa la yaqaanaa tacriifu lmusnadi waalmusnadu ilayhi labadaba in la tacriifiyaa waxay faa'iidaysaa xasri ya hanuunka xaqiiqada ahi wuxuu ahaadayoo qura hanuunka ilaahay markaa xasri baa ku jira ya wa tacriifu juz-ay lisnaad yani yufiidu alxasra labada juz ee uu isnaadku ka kooban yahay ee musnadkiiyo musnadu ilayhiga waxay faa'iidaynayaa xasru faa'iidaynaya yacni tacriifka la macrifeeyaa marka alhuda waa macrifo oo wa mucarafun biladaati al lagu macrifiyey huda allahna idaafada macrifada loo idaafeeyaa lagu macrifiyey marka labadii juz ee isnaadka labadaba in la macrifeeyaa waxay faa'iidaynaysaa xasri marka hanuun kale ma jiray noqonaysaa ya waxay ka dhigan tahay kaanahu in layihi laa huda ilaa huda allah hanuun kale ma jiraan hanuunka ilaahay ahayn saasoo kale ka dhigan tahay alladii huwa alislaam hanuunkaa ilaahayo alladii kaasoo huwa alislaamu islaamnimada ah wamaa cadaahu waxaa ka soo hadhaana dalaalun baadi weeye waljumlatu waljumlatu jumladu ictiraadun ictiraad weeye oo waxa weeye way soo kala dhex gashay yani waa jumla muctarida mm waljumlatu lmuctaridatu laa maxala laha min alicraab marka xagga jumalka laga eegaayo an yu'ta axadu mila ma uutiitum marka an yu'taa waxay ku tacalluqdaa yani tu'minu ha u qirina oo ha u rumaynina an yu'taa ay bian yu'taa in la siinaayo aataa yu'tii yu'taa loo keenaayo ha odhanin way kelmaddu ataa kama iman bay ka timi aataa yu'tii aataana waa bimacnaa actaa wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wuxuu rasuulku idin siiyo oo faygiyo khaniimada idinka siiyo qaata fakhuduuh wixii awaamira uu idin siiyana qaata amar buu siiyey waa la yidhahdaa aata waa bimacnaa actaa marka aataa markay tahay maadigeedu mudaariceedu yu'tii buu noqonayaa marka faacilu binaysan tahay markay noqoto ligayr ilfaacili loo binay yu'taa baa la odhanayaa adamaanta wa aatu zakaa zakada bixiya oo siiya ya wa aatawu zakaata zakadii bay bixiyeenoo siiyeen marka an yu'taa ay bian yu'taa in la siinaayo an yuctaa axadun cid in la siinaayo ha u rumayninoo ha u qirina misla maa uutiitum kii laydin siiyey yacni mid la mida in cid la siinaayo ha u qirinoo ha u rumaynina taa la siiyayo maxay ah min alkitaabi kitaab ah ila towraad iyo injiil baa laydin siiyey layidhi waalxikmati iyo xikmad ah waalfadaa'il iyo fadaa'il ah yacni nicamkii lagu arsaaqaa soo gelaya ya baddi loo dhambalaa ka mida waxyaalihii la siiyaa ka mida yacni waxa weeyaan umuuro badan oo dee markaysa markaa loogu deeqay baa jira marka fadaaisha laydin siiyey iyo kitaabka laydin siiyey iyo cilmiga laydin siiyey shay la mida in cid kale la siiyey ha u qirinoo muslimiinta ha u qirina kitaab kitaabkiinnii la mida in la siiyey si aynay islaamnimadii ugu sugnaan si aan dadka kale ugu kadsoomin ya wa an mafcuulun mafcuulu tu'minu anna waxa weye waa mafcuulkii tu'minu weeye waxay noqonaysaa bian tu'minu inuu markaa macnuhu u dhacaayo siduu mufasirkuba ku caddeeyey sidaas inuu dhacaayo aamana aamana mafcuul toos uma qaadato haddaan loo jeedin amni iyo nabadgelyu siiyey waa nabadgelye laakiin waa nabadgelye marka loo jeedo mafcuul bay toos u qaadataa wa aamanahum min khawf laakiin haddii kale xaraf baa lagu gudbiyaa ba ha noqoto ama laam ha noqoto waalmustasnaa minhu axadun ka wax laga soo reebaya axadun axad weeye an yu'ta axadun waa mustasnaa minhuga wax laga soo reebaayo qudima calayhi almustasnaa la soo reebihii la soo reebaaya la hormariyey oo laga hormariyey ka laga soo reebaya waa maxay ilaa liman tabica diinakum ya yani markaa kaasaa la soo reebiyey marka waxaway taqdiim iyo ta'khiir baa ku dhacaya waana usluub luqatul carab ku sugan hadalka in la kala hormariyo oo mid dembeeyey la horaan sheego mid asaalatan dambayn lahaa yani waxa weeye marka la horaan sheego mid horrayn lahaana la dambaysiiyo walmacna laa tuqiru bianna axadan yu'ta dalika macnuhu wuxuu u dhacayaa ha u bianna axadan in cid yu'taa daalika kaas la siinayo bimacnaa mid la mida la siinaayo wixii laydin siiyey wax la mida in la siinayo ila liman tabica diinakum ciddii diinkiinna raacday mooyaane cid kale ha u qirina aw bian yuxaajuukum ama inay idinla doodaan ha u qirina bian yuxaajuukum inay idinla doodaanna ha u qirina ay ilmu'minuuna mu'miniintu yakhlibuukum idinka qaalib noqonayaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ila liman tabica diinakum waa nasaqa ay ku socoto liannakum asaxu diinan waxay leeyihiin waayo idinka ayaa diinkiinnu sixo badan yahay wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd aan bihamzati tawbiikh hamzatu tawbiikh yani iyadoo ku sugan yani laba hamso iska daba dhacay laakiin ta dambe la tashiilinayo aan aan markaa saas marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal hamze mala taxqiiqa lama akhrin baan u malanaya kollay ibnu kasiir ma akhrin taxqiiqa laakiin tasiilku akhriyay laakiin laba hamsan weeye waxay ka dhigantahu aan aan yu'ta marka waa qira'a kaloo sabci ah waa qira'atu ibnu kasiir qira'atu ibnu kasiir waa qira'adii shaafici akhrin jiray qira'atu shaaficiyi weeye qira'ada ibnu kasiir ay a iitaa'u axadin milahu tuqiruuna bihi labada hamse markay iska daba dhaceenoo hamse kale yacni markaa la akhriyey walow haba la tashiiliyo talabaad eh tashiilku waxay tahay in markaa bayna alhamsi walalif la akhrinayo wa hamze iyo alif u dhexeeya ay masiinta cid la siinaayo midlahu mid la mida la siinayaa tuqiruuna bihi qiraysaan maxalulistifaamku waa tuqiruuna bihi marka iitaauna masdarka munsabigii wuxuu noqonayaa markaa mubtaduu noqonaya calaa hada taqdiim iyo taakhiir maaha waa jumlo cusub qiraada hamsada kale kordhinaysaa waxay noqonaysaa inaan taqdiim iyo ta'khiir ku sugnayn taa horena waxay noqonaysaa walaa tuqiru yacni cidnaba waxba ha u qirina ila liman tabica diinakum dabeedna saasaa loo wadaya dabeedna waxaa misla maa uutiitum ay a axadin misla maa uutiitum ma siinta cid la siinaayo wax la mida wixii laydin siiyey baa tuqiruuna qiraysaan tuqiruuna biha qiraysaan marka sidaa lagu socdo maxay noqonaysaa haddaba marka qiraaadaa marka lagu soconayo aw yuxaajuukum maxay noqonaysaa wejiga fiican waxay tahay marka eh, yani labada hamse la akhrinayo an yu'taa axadu mila maa uutiitum waxay noqonaysaa wejiga fiicani awdu in markaa loo jeedo tacliil wejiga fiican tacliil in loo jeedo oo macnaa xataa buu la macno noqonaya marka macnuu wuxuu u dhacayaa ma siinta cid la siiyo wax la mida wixii laydin siiyaa qiraysaan aw yuxaajuukum cinda rabbikum yacnii si ay rabbi agtiisa idinkula doodaan miyaa u qiraysaan miyaa u qiraysaan si ay rabbi agtiisa idinkula doodaan marka wejigaas waxa weeye tacliilka markaa fiican haayadu waxay noqonaysaa haddii haayo la yidhaahdo yacni ma waxaa u qiraysaan mid la mida kii laydin siiyey miyaa u qiraysaan ilaa ay idinkula doodayaan ilaahay agtiisa aayo marka la yidhahdo waxay noqonaysaa ilaa ay idinkula doodayaan miyaa u qiraysaan ya bimacnaa ka laydin siiyey haddaa mid la mida u qirtaan waxaa ka dhalanayaa inay markaa rabbi agtiisa idinkula doodaan baa markaa ka dhalanaysa weji kalena waa banneeyeen oo cadfigana waa baneeyeen cadfigana waa baneeyeen marka waxay noqonaysaa haddii haaye la yidhaahdo ilaa ay idinkula doodayaan miyaa u qiraysaan yani markaa saas in markaa loo laqbeeya markaa noqonaysa qul waxaad tidhahdaa ina alfadla biyadi illaahi yu'tiihi man yashaa qul waxaad tidhahdaa ina alfadla galladda iyo nicmayntu biyadi illaahi ilaahay gacantiisa ku sugnaatay yu'tiihi ilaahay waa siinaya man yashaau ciduu doono inuu siiyo ama waxay gacanta allah ku sugnaatay yu'tiihi xaal allah siinayo jumla xaaliya aad ka dhigto man yashaau kuu doono inuu siiyo uu siinaayo famin ayna lakum anahu laa yu'ta axadu mila ma uutiitum xaggee idinka sugnaatay inaan cidnaba la siinayn kii laydin siiyey mid la mida inaan cidnaba la siinayn xaggee idinku sugnaatay yanii miyaa idiin ballanqaaday waa raddi la radinaya hadalkooda wallaahu allah waasicun waa ka fadligiisu ballaadhan yahay oo fadliga badan kasiirulfadli caliimun waa ka cilmiga badan biman huwa ahluhu ka u ehelkaa waa ka u yani markaa yani u cilmiga badan waaxidii wuxuu odhanayaa hadihi alaayatu min mushkilaati alqur'aan aayaddani waxay ka mid tahay yacni marka aayaadka qur'aanka ishkaalka leh ee ah bay ka mid tahay wa ascabihi tafsiiran wa icraaban xagga tafsiir ahaan iyo xagga icraab ahaanna aayadaha ugu adag bay ka mid tahay walaqad tadabbartu aqwaala ahli tafsiiri walmacaani fi hadihi alaayati falam ajid qowlan yataridu fi alaayati min awaliha ila aakhiriha maca bayaani almacnaa wa sixati wuxuu odhanayaa waan u fiirsaday buu odhanayaa aqwaasha mufasiriinta iyo tafsiirka iyo macaanida cidda u ehelka ah hadalladooda waa ku tadabburo waa u fiirsaday buu odhanaya aayaddan ay ka yidhaahdeen ma helin buu odhanayaa qowl aayadda awalkeeda iyo aakhirkeeda itiraadaya oo sidaa ku wada socda oo macnuhuna waadix noqonayo yacni marka waxaa nadmiguna bimacnaa hadalkuna siduu u taxan yahay uu noqonayo saxiix macnihiina haddana waadix noqonayo yani marka awalkii aakhirkana saa isku waafaqaysaa yani kama heli buu odhanaya bimacnaa waxa weeye ishkaal weyn baa ku jira mufasiriin kalena saas yadaa waa yidhaahdeen oo marka waa tilmaameen marka waxa weeye mawdican waxay ka mid tahay meelaha kole ishkaal kale ayay ka mid tahay qurtubiga iyo keyrkiina waa tilmaameen in aayaddu ishkaal leedahay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk